ayaa jira sharciguna nas kuma xaaraamtinimayn oo aayad iyo xadiis loo helin helima dhahaya waa xaaraam laakiin qofka lagu arko waxaa dhici karta dadkuna isku nuuc maahane in la yidhaho warka xaa ku dhacay qof wuxuu yahay qofku qof wax qiimaha ka dhintay waa wax sharaf aan lahayn in la yidhaho dadku waa dabaqaad isku xirfad maahan ilaahay weyna ayaa kala duway sidaas loo kala duway qof walba marka sharaftiisa waxbaa lagu yaqaan waxbaa sharaf dhac ku ah waxna sharaf dhac kuma ah adiga dabaqada aad ka tirsanta waa ina istaqaan bulshada meeshaad uga jirtana waa ina istaqaan hadda fiiriya haddii la arko nin garaash laah garaash ka shaqeeya oo shaqadiisa wato hadba bir garaacaya oo koobshaa gacanta ku sitoo la socda hadda inta ka badan meel dhigta bir kale garaacaya suuqa dhexdiisa isku joogii oo ay qolada birahaas garaashyada ka shaqeeya sida jireenuu sitaa oo bandaloon iyo shaati isku tolan qofkaas dadku ma tuhbayaan mana dhahayaan qofku akhlaaq xishoo daran kuwa meesha maantana suuqa ula wareega koobka shaaha qof dhahaya ma jiro meeshaas waa lagu yaqaanaa dadka shaqadan qabtana sidaas waa lagu yaqaan wax qalad iyo xumaana loogu fahmi karo ama xabad moos unta iska qaatay uu ku cunaay beeshii birta asagoo gargaraacay uu moos ku cunay laakiin shiikhii masaajidkan kitaab ka oo suuqa dhexdiisa socda oo xabad moos u fiiqan yaho sita duu kaasoo horbaxo subxaan allah warxaa ku dhacay war ma la maray dadko dhan way dareemayeen qofkaan akhlaaq lahayn haddee mana lihid haddee shayhd xaaraanuu ku dhacay nama dhahd muru'ada waa saas muru'ada dadku waa ku kala duwan yihin deegaanku waa ku kala duwan yihin zamankuna waa ku kala duwan yihin intaas waa isku khilaaftaa dadka noocyadoodu saas ugu kala duwan yihin haddii la arko baalka isku joogga ninkii farsamada oo birta farsamaynayo garaashlaha sita lagu ceebayma shiiqii kitaabka baalkaa sita bandaloon iyo shaati isku tolansita oo suuqa wareega haddii la arko subxaan allah waa la yaaba waxa weeyaan waxaa la leeyahy qofku wax akhlaaqda ka dhinta wey dadku marka saasaa loogu kala duwany zamankana waa lagu kala duwany waqti waxaa jira wax haddii lagu arko qofka daalibka ama culummada aad loola yaabi jiray waxaa dhici karta waqti kaleeto arrintu inay saas iska duudo marka waxaa la fiirinaa curfiga dadka muslimiinta maan curfi gaalaad la fiirina makaanada kala duwan laftirkooda makaanada gobol waxaa jira hadda haddii macawis lagugu arko cod lagula yaabayo laakiin soomaaliya haddaad joogto ama indunuusiya joogto macawis dato waa labiskii akhyaarta waa labis akhyaareed ama indunuusiya joogta ama soomaaliya laakiin suudaanaad ama joogta ama meel kalead joogtaa macawisusitaa dadka akhlaaqda xuma qaata waa akhlaaq xumo weyn weliba oo aan mahayn akhlaaq xumo caadi yar xataan ahayn bal nin sheekha wuxuu iga sheekay ninaan masaajidka istaagu yidhi annagu macawisaata soo gala markaasuu wuxuu yidhi ad si oo hadda munkar weyn inuu arko war ilaahay ka baqa dadkiina xishood laawayaalkaa macawisaasita war ilaahay ka cabsada oo waxaan masaajidka aan la fiiri karin la dhex taagantay war ilaahay ka cabsada waxa kala baxa masaajidka macnaha meeshaa sidaasa <laughs> meeshaa sidaasa sax maahan marka inaad ku qaadata sax maaha waa dhaqan qaldan wa waxa weeyaan meesha waa la fiiriyaa meesha aad joogto dadka muslimiintaahoo jooga kuwooda adiga aad ku dabaqatood ku nuuc tahay labis akhyaareedkay qaateenaa la qaata adugu halkaad ka tirsanta horta ma garaashleyaad tahay ma daalib cilmiyaad tahay ma xamaaliyaad tahay xataa fiiri waxaa dhici karta fiirin ninka xamaaliga oo raashinka baqarada ku dejina tii uu intaa halkaas dhexdaa ku xorto macwis oo qaarkii dambe qarsado inta cawrada u ninka aheed oo mara yaro wasaqda iska xejiya garbaha saarto uu jawaankiisa ku qaato lala yaabima shaqada uu hayo meeshaas laakiin fiiri ninkii daalib cilmiga ahoo magaalada dhex socda oo qaar qaawan dii la arka ka warrama xalaa la maraa laleey xaaluu ku dhuftay malaha waahwaashaa laleey marka adig waxaa lagaa rabaa kow dadka aad ka tirsan tahay dadka aad tahay macnaha waxaan ula jeedaa dadkii xirfadahoodiiya ilaahay kala duwan ah, dad waa daalib cilmi dad waa culummadii wax akhrinayda dad waa xamaaligaas kuwa waxa weeyaan waa shaqo kale hayaan adiga dadka xirfadaada leh akhyaartoodu labiskooda waa inaad qaadato hadaad daalib cilmi tahay dhar daalib cilmi qaado ah, dad ganacsato hadde waxgadayda ganacsatada akhyaartooda ganacsatadu isku mid maa mogta kuwooda akhyaartaa labiskay qaataan iska qaadanay marka zamankana saas kala duwan yahayo eh, wakti waxaa jirta yidhahdaan culummadu waana kutubahan waa arki kartaan qofka isagoo madax qaawan suuqa mara markhaati ma galo ay dhihi jireen kutuba saasa ku qor ah, markhaati ma galo isagoo madax qaawanoo suuqa dhex mara soo ma jeeda macnaha dadka muslimiinta oo dhan waxaa calaamad lagu yaqaana aheed akhyaartooda inay madaxooda cimaamad ku xirtaan laakiin hadda waxaa dhici karta inaysan heerkaas gaarsiisnayn annaga maalan soomaalida soo saas inaysan ahayn oo qofkii hadda un labiskiisa kala hagaagsayo oo madax qaawano hadda suuqa mara inaan la dhihin waa faasi ama waa qof liito soo haddii marka adugu waaqicad fiirina dadka akhyaarta meeshaad ku nooshahay aa la fiiriya wixii adiga laftirkaaga markaad qof aynigaaga aragto aad kula yaabasle sidaana muxuu soo baxay aduguna ha yeeli marka Ah, waaa dadkaaba muraayad laga dhigtaaba waa dad qof ku aragto ad ku farxaydoo le wallaahi qofka labiskiisa iyo akhyaarnimadiisa maasha allah sayi fiican waayo sayi fiican yeelo aduma waxa wanaag aad arkaydo wanaaggaa lagadh waa la qaataa waxaad u arkaydo inay xumaanta tahayna waa laga fogaadaa iyadoo miisaankuna uu yahay wacyiga oo dadka muslimiinta oo aad la nooshay markaas ah, haddii meel kale labis aad cajab kuu cajabgeliyo aad ku aragto laakiin deegaankaad ku nooshahay labiskaas maba laga qaataba ma kuu banaano inaad qaadato sharcanaysan taas kuugu banaanan maxaa yeelay awbu shuhruu noqona awbu shuhra waa maxee waa marada qofka markuu qaato dadka dhan ay soo fiiraan waa meeshaa fiiri midka maray ma arkaydi shuhra waa intaas nabiguna sala allahu calay wasalam qofka awbu shuhra fi dunya ku qaata albasahu llaahu awba madallati yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha dharka dulliga alla u geliya marka dadka meesha adiga aad joogto markaas aad joogto akhyaartoodu labiskay qaataan la qaata oo adiga markaas aad maaragtay ku xirfadda tahay khalaas waa intaas muruu'adu marka waa waxa akhlaaqda wanaagsana in la qaato waxa akhlaaqda xuna layska fogeeyo shaarx cuthaymiin waa in kugu dhigaa waxa weeyaan culummadu waxay un ku soo koobaan waxaa la idhaha almuru'a waa maxay ficlu maa yujamiluhu wa yusayinuhu waa qofku inuu sameeyo waxa qurxinaya ah, ficlu maa yujamiluhu wa yusayinuh waa inuu sameeyo waxa qurxinaya qofku wاjtinaabu maa yudanisuhu wa yushiinuh waana inuu ka fogaado waxa wasaqaynaya oo xumaynaya qofka intaas wey taxalla ku sifow oo isku qurxi bilmuru'ati sharaf iyo dadnimo ilzam laasim ataxaliya ku sifoobid bilmuru'ati sharaf aad ku sifowdo iyo wamaa yaxmilu wixii qofka ku xambaara ilayhaa muru'ada waxaa ku xambaaraya qofka oo ku dhiiri gelinaya oo min makaarimi alakhlaaqi akhlaaqda warwanaagsan ah callaamat ibnuqayim wuxuu yidhaahdaa muru'ada waa saddex marka hore sidii aan u sheegno u qeexaa isticmaalu maa yujamilu wa tarku maa yudanisu wa yushiinu marka wuxuu yidhahdaa waa saddex derajo darajada ugu horaydaa waa mari maca nafsi qofka naftiisa inuu sharaf kula dhaqmo oo waa maxay naftaada inaad sharaf kula dhaqantaa naftaada inaad sharaf kula dhaqantaa waa in qofku naftiisa ku qasbo waxa wanaajinaya uuna ka fogeeyo waxaa xumaynaya ilaa ay arrintaasu nafta dabeecad u noqoto oo uusan naftiisa qof u hoggaansan noqon talabaad darajada labaad almuru'atu maca alkhalqi uu yidhahdo dadkana inaad sharaf kula noolaato oo ah xishoodka iyo edebta iyo akhlaaqda wanaagsan oo aysan dadku kugu arag wax adiga dadka kale markaad ku aragto aad dhibsato oo istiraado xoogaa qofkan kuma fiicnayn sidaan wax markaad dadka kale ku aragto aad istiraado qofkan sidaanu kuma fiicnayn adiga waa inaan lagugu arag ka fogow adigu adiga dadka muraayad ka dhigo saasuu yidhahdaa war muraayad ka dhigo wax kastood ka hadtood ka carartoo qowl ah ficil ah akhlaaq ah ka fogow wax kastood jeclaysato ficil ah dhaqan fiican ah waa inaad adigu qaadato ku sifowda saas daraaddeed qofka noocaasa wuxuu yidhahdaa qof kastuu arko waa ka faa'iidaystaa qofka intaas hadduu fahmo qof wanaagsan hadduu arko waa ka faa'iidaysana maxaa yeelay waxa wanaaggaah uga dayana qof xun hadduu arka oo ka faa'idaysana maxaa yaele waxaas uu ku xumaystay uu ka fogaana haddaad qofkan wagti xumaan aad ka dareentay waxbaad ku xumaysatay soo maa waxaasaad ka carare ilaa haddaad aduu qabato sidaad u xumaanayn soo maa marka qofka nuucaas intaas markuu garto qof kasta oo uu la kulmo qofkaas waa ka faa'idaysana mid xun iyo mid fiican oo qofka fiicanna waxaan aad ku aragto ood ku cawrido macnaha aad isleedahay waa wax qof xun markaad aragtaan oo wax ku cumaysataan oo israada waa maxay uma qalmaan waxaan qofkaanu sifadan sifo ku fiican maahan adiga naftaada waa inaad ka fogeydaan qof kale aad aadine tan saddexaadna darajada saddexaadna waa muru'a maca alxaq ilaahay inaad sharaf kula dhaqanto sharaf oo waa maxe ka xisho ilaahay mar walba waa ku daalacana inuu kugu arko wuxuusan jeclayn hal ilbiriqsi kasta ilahay waa kuu jeeda waa ku daalacana waa inaad ka xeshootaad ka sariigataa in ilaahay kugu daalacdo kugu arko wax uusan ilaahay raalli ka ahayn inta awooddaadu la egtahay ilaahay ha ka dhigin inta ku arkaygan kaan aad ugu xeshood daran tahay haka dhigin ilaa dadkii kaleeto wixii ay ceeb u arkayaan waad ka fogaanayso maaha ilaahay oo saacad walba ku daalacanaya waxa uusan raalli ka ahan yuusan iyo qaalabkaagaba ha ilzam laasim ataxaliya ku sifoobid bilmuru'ati sharaf wamaa shay yaxmilu ku xambaaraya ilayhaa sharafta oo min makaarim alakhlaaqi akhlaaqda wan wanaagsan ah cadaaladda ixsaanka sidqiga shujaacada iyo geesinimada akhlaaq wanaag waa in lagaa hela oo qofka daalibkaa dadka uu akhlaaqda uga fiican yahy waa in laga cadaaladda cadaaladdu waa shay aad u qaaliya weligaa qofka cadowgaaga iyo kan saaxiibka cadaalad waa inaad kula dhaqanto oodan marna guluwi iyo xadgudub iyo dulmi adan dadka kula dhaqmin cadowgaaga iyo saaxiibkaada cadaalad waa inaad kula dhaqanto cadaalad ixsaan inaad dadka wanaag u samaydo sidqi run ood u aragto inaysan isgeli doonin cilmi iyo kidbi naftaada kaftan iyo run midna waa inaan been uga iman waa inaad ogaato imaam diinad inuusan noqonayn qof kadaab ma noqonaayo lagama yaabo waa inaad noqotaa geesi waa inaad noqotaa deeqsi bakiil khayr ma leh ah, bakiil khayr ma leh soo uma jeedid nabiga sala allahu alay slam maruu xoolihiisa u bixi jiray yaan bakiil lagu dhin ah, waxay rabaan inay bakiil yihaahdaan ilaahay u barakaymaan tasii udhihi jira allana u barakaymaan maxaa yale waxay rabaan inay yidhahdaan waa bakiil dadka wax lagama diriqsadee mogta Ah. dadka wax lagama dirsado soo ma jeedeen marka bukliga waa inaad si khatara uga fogaataa bukligu waa arrin aad u liidata min makaarim akhlaaq wa dalaaqat اlweji weji furfurnaan waa inaad dadka kula dhaqanta weji furfuran dadka xoolahaaga lama kala gaartid laakiin bashaashada la kala gaar weji farxad leh dadka kula kun sidaas waa sida haalibka laakiin qof khabiisaa jira oo ibliis ah haddaadan ka cabsayn kaasoo kale inaad iskaga dhaalacadayda maaha daysan marka un cabsi iyo hadda culayskugu imaan qof khabiisaa jira kaasoo kale marka inaad iskaga farxfarxdo saxma kaasoo kale ma laha balaaqatu weji laakiin dhaqankaaga guud haddii lagu tilmaamaa waa inaadan weji macbuus noqon cabuusatul waa inaysan sifa kuu noqon dadka markaa balaaqatul leedahay qofka wax kastuu kaala hadli karaa waxaad ogaanaya xaqiiqada dadka ku jirta wixii qof walba waxaad ku qaabila marka munaasabada waxa xun inaad fahamto ciiraajido daweydo waxa fiican fahamto ka faa'iidaysato laakiin qofku markuu weji macbuus yahay qof walbaa ka cabsana war lama hadli kadhi qofkan marka dadka iyo adunku waa kala xihantihinba marka dalaaqatul wejiga ilaa arin gaara maan oo qof haddee khabiifa oo xun qof xun oo khabiif nin aan akhyaarnimo kadib dadka mogtahay dadka wixi aadan adigu ogeyn waa gaar waa gaab laakiin qofkaadan adugu aad ku taqaano xumaanta waa inaad iska ilaalida oo adoo daalibcilmiga qof khabiifa ah. adoo la socda dii lagu arko waa arrin khatara oo la qoslaayo la dhalla caddaynaayo markaas waa arrin khatara maraan gobol dacwo u aadan markaasaan nin aan markaa akhyaarnimo ku oqinoo dhallinyaro ahaa noo sheekayna aniga shee kale waa maasha haaye waa anaguna ku faraxsan markuu naga tegaa qolya war culmo ilahay maxshoonaydaan miya markaas maxaa dhacay ninkan waa burcadbadeedaan war ma haydaan waa fasaada ninku halkana nin muslima ku dil hadda ka war marka waxaasoo kaleeto in adoo la socdo waa arrin hadda mogta waxaadan ogeyn dee ilaahay inuu kuu qaban ma laakiin war ma ogeyn anigu naguna akhyaaran ku ogeyn burcad badeed lama socono anagu <laughs> mana mana la sheekaysanno soo ma jeedin marka laakiin adiga inta aad taqaano awooddaada karanka ilaahay ku karsiiyey waxa weeyaan dadka guud ahaan weji furfuran maana kuu dabeecada laakiin qofka khabiifka maya inaad la sheekaydo xajka laftigeeda saasa mar iga dhacdo ila mid burcadbadeeda wii adigu ma kala taqaan moogta aad soo xaji markaasuu shiiqow xoolahaygaan soo baxsho waxaan rabaa xajkaygu inuu ansaxo maanta inaan kula xajiyaan rabaa gacanta iqabato xoola kamaraba xoola idiin wataa laakiin cilmigaas alla ku sii waa ila geed burcadbadeedoo hogay oo dadku yaqaaniin markaas hay halkan ka bax halkan dawaab ninkiiaan wato markaasay war sheekh ninkaas kula socdo ma taqa war may war muwaadan maqal hebel yidhi hebel ma maqasho waana maqlayba hebel hadda hebelku waa mid gubtay maheera inaa lilaahi wa inaa war hebel maxay dabadhi <laughs> yaa kii keenaan idhi war muslim ma tidmiya xataa balaad ay daba dhigto ninkaas gacan qaba ilaada war gacan qabashadiisana maahan marka waxa noocaasa weji furfurnaanta maaha waxaasoo kale inaad wadato waxaasoo kale inaad wadato maaha waxaasoo kaleeto akhlaaqda ilaa qofka maxaa lagu gartaa saaxiibkaa lagu gartaa marka wax la yaqaan oo takoor ah oo ummadda ka duwan oo xumaan lagu yaqaano ma ahan inaad u weji furfurantoo la socotoo la saaxiibta maaha iska laakiin dadka guud ahaan muslimiinta asal saasa ah. Ah, sidaas inaad kula dhaqanto wa ifshaai salaam salaamta waa inaad faafido salaamta waa inaad faafido qof kastoo muslimoo kaa soo baxa kaa taqaan iyo kaadan aqoon assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum jannadaa lagu galaa nabigaa yidhi sala allahu alay wasalam laa tadkhulu ljannata xataa tuuminuu walaa tuuminuu xataa taxaabbuu awala adullukum calaa shayin idaa facaltum taxaababtum afshu salaama baynakum jannada ilaahay geli maydaan ilaa aad muminiin noqotaan muminiinna noqon maydaan ilaa aad isjeclaataan idinku muslimiinta maynin tusiyaa wax haddaad samaydaan aad isjeclaanaydaan salaamta faafiya salaamta faafiya ah, salaamta faafiya marka waa in salaamta aad loo faafiya halkaas masale muhiim ah uu cuthaymiin ku keenaya allaahu akbar halkaas masale muhiim ah ayuu ku keenayaa wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay ardada gobol ka mida salaanta ma faafiyaanuu leeyahy dulaabulcilmiga gobol ka mid ah qofka hadday xoogaan manhajka wax isku khilaafaan khalaas xataa hadafka hadday isku waafaqsan yihin in ilaahay lagu xornaado ilaahay keligiis la caabudo diinka ilaahay kor noqdo diinta ilaahay noolaato hadday isku waafaqsan yihiin wax yar oo manhajka hadday isku khilaafaan biswa salaamima waa ka goostay salaamta waa jara halla go'doomiyu leeyahy Ah, lama salaam u leeyay halkaasuu ku keenay markaasu muxuu salaam waayey linahu yantami ilaa jamaacati duuna ukhra kanun awhaa jamaaca ah, kanuna ku jamaaca ma khalaas xarigga isku jarayeen marka xarigga isku jarayeen markaasuu yidhi walayta bacdahum salima min bacd hadday intaas kaliya ku ekaa lahayd wuxuu yidhi arrintu dhibaatadu waa yaraaleh oo kolba yaysa salaamina ay isnabadgeliyeen oo aysan isxaman ah bal ilcaksu wاlciyaadu biاllaah mutanaaxiruuna biاlalsuni yasubu bacduhum bacdan wayanfiru bacduhum min bacdin wayumdi awqaatan kaiiraة fii majaalisa cadiidatin lilqadxi fi daa'ifati اlأkhraa macana alhadafa waaxid saas arrintu maahane wuxuu yidhi way isshiidayaan way isbaabi'ina way isshiidayaan carabkay isku shiidayaan gabalkood gabalka kalu caaya gabalkood gabalka kalu ka carara bal waktiyaal badan waxay ku bixinayaan ay ku baabi'inayaan iyo fadhiyaal dhaadheer koox kale in la caayo ayadoo hadafkoodu hal mid yahay in la xaqiijiyo ilaahay keliya in la caabudo kaliya xoogaa manhaj ugu khalaf maahan bidac inuu ku haysto oo uu taabo karo ilaa moog dadku waa saddex marka la joogo alwalaa walbaraa qof alwalaa walbaraa oo ah alxubu fillaah اllaah wاlbغd fi اllaah nabiguna uu yidhi alxubu fi اllahi wاlbغd fi اllah min awfaqi cura اliimaan xargaha iimaanka xarigga ugu adag wey mareegta ama qoosha iimaan qoolka ugu adag wey in ilaahay dartiis wax loo jeclaado ilahay dartiis wax noo dhabo iimaanka xariggaas ugu adag dadku waa saddex qof meesha waa ka saaray diintiisa ka mid maahan alxubu fi اllah wاlbغd fi اllah qof kasta wuu leeya qofkan istabeecad naqaano aniga isku aan isku fiicannahay dadka ma kala saaray qofka tiisa alla kula xisaabtama anugu iska mar haddaan isfahanno khalaas diin xumo qofna ku nicam markaad meeshii waa ka saarayba waana iimaanka xarigga ugu adkaa mubtadic kasta faasiq kasta mujrim kasta xataa gaal inuusan nimcayna dhao waa iimaankii qayb ka midoo ka maqan bal waa xarigii ugu adkaaba waliba ah. hadday gaalo iyo gaartan waaba katarba markaas qofna waa midkan sheiku ka hadlaya quluwiga ku sameeyey oo qof ahlu sunno ah laakiin masaa'il bacdu masaa'il ay isku khilaafeen uu xariga inta u jaro xarig u jarid kale hadduu ku nabadgeliy waxbay ahaa leh uu awooddiisa ku bixinaa qofkaas caydiisa wixii uu xisbi u samayn karo u waxa weyan koox u samaysan karo la caydana waa u raadsana qofkii la caydidan xariga u jara waa ku daran qofkaasuu mujrim qofkaasuu mufsid waa qof fataana qof musiiba ku dhacday marka saas miyaad ila fahamta kulama fahmin adduunya u dhumaa ah, qofkaan la fahmin waawan xarag u jara asagana waa ku dara waa quluwi waa qoladan uu aad uga digayo shiikhu qolana waa qoladii ahlu sunnahu ictidaal ahlu sunnada maxaa looga baxaa waa in qofku khilaafo aslun min usuuli ahli sunna amase furuuc mutacadidaah uu ahlu sunnahu o dhan ku khilaafo haddii ahlu sunnuhu ku khilaafay maahan qofkan saaxiibkiis ku khilaafo ilaa masaa'ilka ahlu sunnuhu ay isku khilaafaan oo ayaga dhexdooda qofku hadduu kugu khilaafo ma lagu cilaadi karo saladan a'immadii ahlu sunnaha isku khilaafay qofna laguma cilaadi karo laakiin sida kula sawaabkaad qaadan karta laakiin ahlu sunnihii oo dhan ayuu furuuc ku khilaafay badan ama asaluu ku khilaafay khalaas qofkaas waa mubtadic saasuu leeya shaadibi ictisaam mubtadic qofka markaasaa lagu xukmiya kan midkan shiiku ka digayo waa qofuusan dhihi karin xad asal iska daayo farac hebelow ahlu sunnaho dhan ku khilaaf ma keeni karo fiiri marka qofkii oo aan ahlu sunnihii ka bixin oo aan dariiqadii saxda aheyd ee miisaankii ahlu sunnaha aan uga bixin in lagu xadgudbana waa quluwi maxaa la rabaa qofka mubtadica ah oo ku cadna waa inaadan baalka ku sida oo welo iyo dare lagaa helo lagaa helo iyo fusaqada waana inaadan gurihii samayn midaas wey midda saxdaa ah. oo aad meelo badan uga diga kutubtiisa ka mida ah arrintan shiiku ilaahay jannaha ku abaalmariya wa ifshaai salaami salaamta faafinteeda ah wa taxamuli naasi dadkoo loo dulqaato sabar iyo dulqaad dadka inaad kula dhaqanto sabar iyo dulqaad dadka inaad kula dhaqanto daan sabar jirin haddee maba dhici karto inaad dadkii muslimiinta wanaag kula noolaato ilaa waa lagu gefi karaa wax unbaa imaanaya dhib ayaa imaanaya walanafati santaagid min hayri kibriyaa'in kibir la'aan odoon kibir kugu jirin waxyaalaha aan kuu qalmin oo diin xumada waa inaad ka santaagto waxa aan kuu qalmin oon diintaada iyo akhlaaqdaada u qalmin waa inaad diido bahal iska waxa weeyaanuun imacaa waa inaadan noqon qof walba iskala jira waa inaadan noqon waxyaalaha dulliga aad iska ilaalido oo diintaada iyo akhlaaqdaada aan ku habboonayn wayna arrintaasoo dhan diiddaa naftaadu diiddaa adoon qofnana yasayn diin xaqna aan diidin fiiri marka anafo waa inaad leedahay walanafaysa taagid min hayri kibriyaain kibir la'aan waalcisati qabweyne iyo sharaf fii hayri jabaruutin qasbidlaan adoon dadkii qasbayn waa inaad haddana cizo iyo sharaf leedahay meel kasta oo dulliya waa inaadaan oolin oo wixii diinta iyo akhlaaqdaada meel uga dhaca wayna naftaadu ay diidda oodan aqbalin ila kibirka waxaa xaq la diida ama dadkoo la yasu aha tanuna waa maxeen tanuna waxay tahay waa in waxyaalaha diin xumada iyo akhlaaq xumada aad ka fogaato oo macnaha dadka haysta aadan dhex fariisan aadan dhex fadhiisan wacalayhi asalkaas haddaan qabanno fatarakab ka leexo khawaarim almurua sharafta waxyaalaha dilaaciyo wlcizati sharaf iyo qabweynin fii kayri jabaruutin qasbidla'aan washahaamati gobnimo fii kayri casabiyatin guruubaysi la'aan waxyaalaha gobol waa inaad ka diiddo washahaamati gobnimo fii kayri casabiyatin guruubaysi la'aan kolxaysi maahan wax aad ka qiroonayda walxamiyati ficilo fii kayri jaahiliyatin qabyaalad la'aan ah, washahaamati gobnima laga rabaa waa inaad dhowrato maradaada oo diintaada iyo akhlaaqdaada aad dhowrato fii kayri casabiyatin gurubaysi la'aan maahan waxa aad iska un guruub la dagaalano waxa weyn guruub dartiis maahan waxaad ka qiroonayda waa diin iyo akhlaaq waxaad u qiroonayda diin iyo akhlaaq walxamiyati ficilo waa inaad qiiro leedahay walxamiyati ficilo fii kayri jaahiliyatin qad yaalad la-aan jaahiligu waa midii gaaladu ay u ficiloo jirtay gaalada waxa weeyaan qiiro waa leedahay laakiin qiiradoodu waxaa ka mid aheed qabiil un waxaa lagaa rabaa adiga in oodan qabiilka u qiiroone aad u qiirooto diinka iyo akhlaaqda iyo wanaagga oo haddii meel looga dhaco diintii iyo akhlaaqdii aadan baraf ahayn oo iska qaboobayna meesha oolnin ah, waa ka qiirooto xadgudubka diineed xadgudubka akhlaaqeed xadgudubka wanaagga lagu xadgudbo oodan qaadan wacaleehi asalkaas haddaan qabanno fatanakab ka leexo khawaarim almuru'a waxyaalaha sharafta dilaaciya waxyaalaha sharafta dilaaciya ka leexo oo ka fogow fii abcin caado dhexdeed ku dilaaciya caadooyinka sharafta dilaaciya ka fogow waa wixii lagu lahaa ka qiro ah, oo gobnimo waa in lagaa helo wacalayhi asalkaas haddaan qabanno fatanakab ka leexo khawaarima almuruu'a sharafta kuwa dilaaciya oo fii abcin dabeecad dhexdeed ku dilaacay dabeecadda caadaa loola jeeda dhaan dhaqanka oo sharafta dilaaciya ow qowlin hadal dhexdiis ku dilaaciya hadal oo sharafta dilaaciya ow camalin camal sharafta dilaaciya oo min xirfatin shaqaa ah, mahiinatin oo lidata shaqo lidata mahiinatin oo lidata shaqooyinku waa kala sarreeyaan haddaadan awoodi weyn shaqooyinka aad u liita iska ilaali shaqooyinka liita sida inaad toobinle noqoto oo kale ood ku shaqaysato toobinka waxaa lagu kasbaa waa xalaal laakiin waa shaqo liidata Oh. maxaa yeel kasabkiisa nabigu khabiifu ku tilmaamay khabiifkana maahan xaaraana yihahda culummadu oo nabigu nin toobayuu siiy xaaraanna ma bixiyo nabigu sal allahu ala waslm laakiin waa laga fiican yahay dhiig inaad dhuuqdo un maantao dhan xoogaa lacaga ka hesho waa laga fiican yahay shaqo kale ka raadso shaqooyinka hooseeyo haddaan dantu kaa gey weyn hadday qofka haddee dantu ka gey weydo shaqada hooseydaa kun goor ka fiican dadka inaad shaxaaddo oh, dadka inaad shaxaaddo shaqada hooseydaa ka fiican mar hadday xalaalta laakiin shaqooyinka isku day shaqo aan sharaftaada aan wax u dhibin inaad ku shaqaysato isku day oo min xirfatin shaqaa mahinatin lidata ow khallatin sifaah khalla waa khasla waa sifo radii'atin lidata isagaa fasiray sifada lidata kalcujbi inaad isku bogto isla fiicnaato ah, waxaad is leedahay masaladan aad ka fahamtay aayaddan culummada waaweyn malaha kama fahmaan fahamkaagu waa atarba ah, waa khatar fahamkaagu marka isku bogidda isla feecnaashada wariyaa istususka dadkaad istusaydo walbadari kibirka kibirka waa midku nabigu fasiray sal اlahu alay waslm badaru اlxaq waqamdu naas inaad dadka yasto iyo inaad xaqa qaada diiddo diinka masaladaad soo marto waa inay dhaan kuu noqotaa dhaqan waa inay kuu noqotaa kibirku waa diinko lagu dhaqmi diido iyo dadka oo la liido oo la yaso walbadari kibir walkhuyalaa'i faajeertu macnaha waa kibir oo ficil ahaan u muuqda oo qofkii markuu socdo iyo ka muuqda waxtiqaari alaakhariina dadka kaloo la yasoo la liido ama qabiil lagu liido ama lagu liido shaqo ama lagu liido waxa weyaan dacfi markaas haysta siday rabtaan noqoto waxtiqaari alaakhariin mawaadin اkhiyab iyo meelaha shakiga inaad tagto meelaha shakiga inaad tagto wa kishyaanin mawaadin اkhiyab meelaha shakiga inaad tagto waa arrin aad u khatara meelaha qofka laga shakinayo lama tago oo diintiisi akhlaaqiisa looga shakina wixii aad iftiraac ama lagaa shakiyo oon wax laga shakiyo ahna waa la caddeeya si aan lagaaga shakin qaara waay dadka dadka ayaga ku dambaaba hadday wax war saas maa dadka adigu dembiga iyo balada xaad ula jecesha naftaada sixaad ceebta ula rabta ya nabigeenna sal اllahu alay waslm isagoo ictikaafaya ah, waxaa u timid zawjadiisii safiya binti xuyey baar uu sheekeeyey kadib uu rabay inuu sagootiyo macnaha masaajidkii ka bixiyo wado marka markuu soo baxshay a laba ninoo ansaaruhu arkeen nabiga sal اllahu alay waa habeen madow islaamna waa la socda markaasay dadaaleen waa dadaaleen nabigu wuxuu yidhi calaa rislikuma innahaa safiya binti xuyey tartiibtiinna iskaga socda waxay la socdaan waa safiya binti xuyey waa xaaskaygii markaasay yidhi subxaan allah rasuulka ilahi ma adigan xumaan kuu malaynayna iyo islaan islaameed inaad la socoto nabigu wuxuu yidhi fa ina shaydaana yajri min ibni aadam majra dam idinka waa wanaagsanti laakiin shaydaanku waa cadow qalbigu kaaga ridi karaa xididada dhiiguna raaca hayaan qalbigu wuxuu kaaga ridi karaa haweenta islaameedu nabigu xalay haween haweenaygu la socdo intaasu kaaga ridi kara intaasaana musiibo ugu filan qofka sooma marka hadoo habeen madow islaan la socda ama gabar salaamaya dariiqiyaad gabaru kaaga hor timid oo walaasha waa xaaskaagii waxaa dhacda inaad muddo is arag assalaamu calaykum wadaadku naagaa islaamadu salaamaa laleey wixii ku arkay waa inaad tidhaa waa walaashay ila dhalto hooyada yaa dhasho day yaqaanin waaba heblo waa inaad tiraa heblo wey sheeg waxay kuu tahay laakiin dadkii waa ku arkaya naagna waa salaamay hadhow marka dadki inay cirdigaa ku dhacan maxaad ka difaacay oo la yihahdo wadaadku gacmaha waa gacan geliya islaamaha islaam waa salaama dee qaarna kutubayba ka qoreenoo wax saas ku fitnaysa ina jiro midaa kitaab ka qor laba mujalla gabadha mar haddaad qaraaba tihiin amaad sidiina kale isku taganayn gacanta dhag kaga siidaan mar dhib male uu leeyahy haddaan qalbiga fasaad weynu ka jirin ka war nabiguna waa zinu leey haweeney ajnabi kaa inay ku taabato waa zinu ka war gacantu inay taabato haweeney ajnabi kaa waa zinu soo ma jeedo marka waa inaad aad ka fogaataa waxyaalaha sharafta wax u dhibaya aadna caddaydaa wixii aas leedaha marka meelaha shakiga maxaa ka mid a ah? qofaa wuxuu kugu ballamin karaa meel aan fiicnayn qaadkuu gadaa markaasuu ku yidhi hii imawshiiqi soo ma qofkii waa qaraabo qofki un siyaad dadku siyu iskugu xiranya halkaan kugu soo mara meesha qaadkaan ku godo acuudu bila acuudu billah war meelahaas anu ma nimaadna waxaa tira meel kale sheeg ilaa adoo ag taagan hadda wax kasta ayna ka dhexeeyeen qofkan adoo ag taagan markii lagu arko maxaa laleeyahy qofkii meesha maraay wadaadka meeshuu marduufka ka gadanaya laleey ilaa waxa qalbigaa ku jira lama ogeyn meeshana waa taagneede soo ma jeedin meelaha xunxun marka qofna lagama yeelo inuu kugu ballamiyo Ah, ha kula ballamin qofna meelaha xunxun qofna ha kula ballamin meel kale waxaa tale nugu ballamin meelaas ma tageen meelahaas ma tageen hmm. marka waa noocaas marka inaad aad meelaha shakiga waa in qofku aad uga fogaadaa meelaha shakiga attaasic idibta sagaalayda atamatucu waa ku raaxaysi bikhisaali rujuule raganimada sifaadeeda lagu raaxaysto qofku raganimada sifaadeeda waa inuu ku raaxaysto atamatucu ku raaxaysi bikhisaali rujuula raganimada sifaadeeda tamatac ku raaxayso bikhisaali rujuulati ragannimada sifaadeeda oo min ashajaacati geesinimo ah wa shidat اlba'si dagaalkiisu miduu adag yahay a ah filxaqa xaqa ku dagaalamo wa makaarim alakhlaaqi akhlaaqda wanaagsan ah wاlbadli waxbixin fii sabiili macruufi wanaagga jidkiisa lagu baxsho xataa tanqadixa ilaa ay go'do duunaka sokodaada amaalu rijaali ragga hididiilayaalkooda tamatax ku raaxayso bikhisaali rujuula raganimada sifaadeeda mina shajaacati geesnimo waxaa jira shajaaca iyo tahawur iyo jubni waa inaad kala taqaanaa sharaxana waxbuu Ehm, intaas waxbartood waa ka sheegayba sheekh maxamed saali uthaymiin shajaaca maxaa lahaa geesinimo aliqdaam fii maxal اliqdaam meelaha gabal inaad hore u gasho ood ku dhiirato ayaa sax geesinimadu waa midaas marka taas marka waxay ku tuseen inaad ka fiirsato meeshaan uma meeshii ku habbooneeda inaad gasho ood ku dhiirato mase waa meeshii ku habbooneed inaad ka joogto ilaa geesnimadii waxaa la yidhi waa aliqdaam fii maxal اliqdaam meesha gelidda ku habboon inaad gasho wey oo aadan ka fula ka fulayoobin waa shajaaca alixjaam fii maxal اliqdaamna jubnu meeshii gelidda ku habbooneed ood ka joogtana fulaynimaa la yidhahdaa waa fulaynimo aliqdaam fii maxal اlixjaam meeshii in laga joogo ku habbooneed oo isku tuurtana tahawurun aa la yidhahdaa waa qar iska tuurnimo ah, qar iska tuur wey ee geesnimo lama yidhahdo marka taas maxay kutuse sida sharaxada shiikhuu ku yidhi waxa weeyaan waa in horta gelitaanka ay ka horaydeen ra'yi iyo feker ah, meeshaan maxaa u manaasiba ma inaad gasho ma inaad ka joogto maxaa u manaasiba taasaa la rabaa ah, mutanabi markaasuu laba bayd ka keenay gabayadiisii alra'yu qabla shajaacati shujcaani caqligu geesiyaalka geesnimadooda waa ka horeeya marka hore ka fkr meesha caqliga horeeya huwa أwalu wahiy اlmaxal الثaani caqligaa horeeya geesnimaduna waa meesha labaad markaad aragto meesha inay gelid ku habboontaa la gale in qowlkaanu dhihid leeyahay ficilkaanu samayn leeyahay ku habboon yaho mowqifkeediiya faidahuma اجtamacaa linafsi xuratin wey meeshaasu muratin ma xuratin naf oo xora markay iskugu darmaan caqli iyo ra'yi sawaab ah iyo geesinimo balaqat min alcaliyaai kulla ammaani ah, darajaadka sare meelaha ugu fiican ay ka gaareen naftaas nafta xortan ah, meelaha ugu sarayda ay ka gaareen muratin maana waa xuratin marka saddexdaas marka waa inays iskaa kaa qaldamin ah, aliqdaam fii maxal اliqdaam waa shajaaca alqdaam fii maxal اxjaamna waa tahawurun waa qariska tuurnimu alxjaam fii maxal اxjaamna waa jubnu waa fulaynimu marka saddexdooda marka taas waxay ku tusaydaa horta kow tafakar marka marka hore faker meeshaan maxaa ku habboon kelimadda inaad tidhaahdo ficilka inaad ku dhaqaaqdo inaad ka joogto labada kaa ku habboon ficilkaaga waa inuu faker ka horeeyo iyo caqli saliim oo meel walba waxa ku haboon aad ku qaabisho geesnimadu waa sidaas geesnimada ma cabsado un waa isku waa gala maaha reeqariska tuurnimada waxbaad keeni tamatac ku raaxayso bikhisaali rujuula raganimada sifaadeeda min ashajaacati geesinimo ah wa shidat اlba'si dagaalkiisu miduu adag yahay ah fi lxaqi xaqa ku dagaalamo wa makaarim اakhlaaq akhlaaqda wanaagsan walbadli waxbixinta fii sabiili macruuf wanaagga jidkiisa inaad wax ku bixido waa inaad fiiri mar walba fiiri arrinta mar waxaa lagula imaanaa meel wax ku bixin aan istaahilin oo xaaraan ah oon sharci u ogolayn qaraankii waxaa lagaa rabaa xuskii awoowe oo la dhigi jiray bishaan waa la gaaray waa lagu liibaani jiray ducay sanakeen qabuurihii aan xoolo geynaynaa shan oday ee wada socota iyo afar shiiq dad oo aad wada taqaan aad marka cabsato haddaa istiraad meesha aad iskaga darsato hadhow adoo markaas kadib adoo wax ka sheega hadii lagu arko hadalkaa wax qiima male adaamashada baxshay seed u diidi karta waxyaalaha abaadiisha hebelaa dhintay tacsidiya la dhigaa waa inaadan ka qayb qaadan oo tidhaahdaa ma bannaana maxay durbaba dhihi doonaan bakiil wey buqliya ugeynay marka ay joogto meesha fiican waa inaad dadka waxbixinta uga horayda qofaa xanuunsan wax loo qabto qofaa waxa weeyaan gaajoon wax loo qabto dadka marka meelaha wanaagga ay joogto waa in aad tahay qof deeqsi ah oo lagu daydo qowlkaaga iyo ficilkaaguba dacwey noqonay markaas waxaa laleeyahay qofkaanu waa qof wanaagsane naaruka carara markuu tan waa inaad tiraa wartan markaan diidaya naaranka cararaya Ah, naar inay cuntaan ka cabsanaya waa idin kala qayb qaadala soo ma jeedin runtii waxay noqon kartaa markaad wanaaggii ku bixido marka ee wanaaggiina marka lagugu yimaado daad tiraado maalin walba waa wareegaydaan hadinka horta dhib badnidine waxa weeye marka un warkaado dhan baqiil aa lagu wada qoran bogga bokligaad ku qoran ah, qowlkaaduna ta'fiir ma yeela doono maxaa yeele ficilkaagaa diidaya waxaa la rabaa meelaha wanaagsan marka lagugu yimaado tabarta aad leedahay inaadan la kala harin oo aad noqoto qofka wanaagga loogu daydo Ah, wanaagga qofka looga daydo oo uswada waa inaad noqoto deeqsinimada meesha xun markay joogtana mawqif adag aad qaadato tirahda maya naaran ka cabsanaya maku bixinay beenbeen ah, ah. qof daaci ama daalib ama culmaa dhaqankiisa eh, saas iga taho maanta hadda ma hayo waana meesha xaaraanta hadad haydo waa nasiilaysa waa ku fahm hmm. marka sanadka dambena waa laguu soo laaban laakiin marka lagu arko mawqif saxa inaad leedahay xumaanta xataa lagugula soo dhiirama ma lagugu imaanayo waxaana leey taas yaanan ku dayin kaas waa la ogi maalinka fiicantana waa lagugu imaanaya waxaana la fahmayaa qof wanaag ku ah uswo iyo dayasho xumaantana diidan inaad tahay marka baabka bukligana ha wada marin baabka oo waxa weeyaan muyuucada iyo qof walba wuxuu wada la wadna ha marin meel u dhaxaydaa jirta ومakaarim اأkhlaaq akhlaaqda wanaagsan wاlbedli wax bixin fii sabiili macruufi wanaagga jidkiisa wax lagu bixiyo xataa tanqaطica ilaa ay godo duunaka sokodaada aamaalu rijaal ragga hididilyaalkood waa inaad deeqsimeeda ka gaartaa in aan qofna kugula tartamin wasaabiqu ilaa makfirati min rabbikum waad u xisaabtami abubakr iyo cumar sow ma tartamin oo cumar markii dambe kama harin cumar abubakr maalin isugu yidhi maanta horta waa kaa sadaqa badin janna loo tartama maahan ammaan loo tartamima janno iyo raalliahansho ilaahiya loo tartama soo ma jeedin wax alla waxaan hayaan kala baroon barkeena waans horta maanta wax badanu u dhaqay yuusan kaaga dheerayn waxaad ka soo tagtay cumar inta kala barayaan bar uga soo tegey caruurtii haye abubakar wuxuu ayuu dhamunkeen abubakar xaad ka soo tagtay ilahi rasuulkiisaan uga soo tegey meeshaasaan uga haraan maalin dambe abubakar dib dambe ula tartamay sidaasaa la rabaa wanaagga markay joogto dadku waa inay kaa haraan oo istiraadayaan ilaahay riladiisa lagaaga dheerayn maanta ah, ilaahay baa lala ganacsanaahe yaan lagaaga dheerayn maahan dadku ha ku ammaanayn eh, waa isku egtaykaa kaa darno wacalayhi asalkaas haddaan qabanno faxdar ka digtoonow nawaaqidahaa khisaalu rujuula waxyaalaha oo buriya ka digtoonow wacalayhi haddaan qabanno faxdar ka digtoono nawaaqidahaa waxyaalaha buriya sifaadda rujuulada oo min dacfi iljashi qalbi daciifka ah. ah wadnahu hadduu suufka ku noqdo waa kuu dhammaad usan kula shaqaynayn wadna suuf ah dheer wey ah, munkarka iyo baadilka kama hortegi kartid waa inaad taas iska ilaalidaa qalbigaagu inuu daciif noqdo min dacfi iljashi qalbiga daciifkaa waa inaad iska ilaalidaa ood xaqa meeshiisa ku dhihi karto wa qilati safri safar yaraanta haddaadan sabrin hadde waxa weye maba haysa kartid diin saxda wa dacfi lmakaarim akhlaaqdaadu inay daciifto insaafkaaga cadaaladaada runtaada waxaw deeqsinimadaada inay daciifto akhlaaqdii wanaagsaneed fa inahaa arintaas fulaynimada sabaryaraanta dacfulmakaarimka fa inaha arrimahaasu tahdimu اlcilma cilmigay jabidaa wa taqdacu lisaana carabkana waxay ka goydaa can qawlati alxaqa xaqa dhihidiisa dee qofka qalbiguusan la shaqayn uu daciifyo fulan yahay cilmigiisu cilmi qawi ah oo uu wax ku islaaxiyo ma noqonaayo ma noqonaayo ma noqonaayo dadkiiu ka hibaysana ilahay kama hibaysanayo ah. yastakfuuna min annaas walaa yastakfuuna min allah wahuwa macahu id yubayituuna maa laa yardaa min alqowl waxa weeyaan dadkii inta markuu hayba dadka arko munkar kastay wadaan waa la socona waa raaca waa katar marka fulaynimadu qofka diinkiisa waxay keentaa inuusan naftiisana uusan anficin ummaddana anficin naftiisana waa halaaga ummaddana waa halaaga fulaynimadaa keenta iska ilaali marka fa fulaynimada sabar yaraanta sabar waa inaad xaqaaga ku sabartaa fa fulaynimo iyo sabar yaraanta tahdimu way jabidaa alcilma wataqdacu lisaana carabkana waxay ka goydaa can qowlati lxaq xaqa dhihidiisa wa ta'hudu waaba qabataa binaasiyatii foodiisa ilaa khusuumihi dadkii la doodayey ay foodda u qabataa cadowgiisiiay foodda u qabataa halkaas foodda waa dulli macnaha cadowgiisu u dulloobaa qof halkaas foodaahay qabanay fulinimadu markaasay gacanta waxay kuu gelinayaan cadowgaagii ah, cadowgaagii waa in kunka iyo kowdu iskugu mid yihiin qofka ah, kun qof hadday yihiin xaqa wa inuusan ka leexan soo ma jeedo xaqo inuusan ka leex si aad isku difaacdaa lagaa raba beenna lama rabo been aana been isku difaac beenna lama rabo rumaa lagaa rabaa run soo ma jeedo run aa lagaa raba kun iyo kow meesha aad joogto waa inaad runta sheegi karto waxaa igu soo dhacay maalin annagoo meel marayno meel aad ahlulbidac ugu badan yihiin oo tuulo ahlulbidac badan ay joogaanaa nim marka geeda iska harsan ahlulbidici meeshaasay dhooban yihiin mid ahlulbidacaha hogaanka u haya maa noo jeeda markaas wuuusiin malaha dadkay wax kaaga sheegaya dadku waa u xaraysan yihin ma ogolo dadkiisi wax loo sheego markaasu uu dadkii wuxuu yidhi war ahlulbidac mayniin sheegi jiray wahaabi maqli jirteen ha geedkaasay ku jiraan kaalaya intaysan noo imaan aan weerarna dadkii o dhan oo hogaamayu noo keeno nao geedki jirin hayo waryaada nimankii diiday miyaa tihiin xirsiyadan dadka loo xiro xirsiyadan dadka loo gooyo dadkii diiday miyaa tihiin hafiirada markaasoo kale waa hadda kun kaliga ata adiga saafina waa iskata wadaad ila fadhiyaa wuxuu yidhi kitaabka qur-aanka amase looxa qur-aanku ku qoran yahay qofan weyse ma taaba karaa kaasuu yidhi maya markaasuu yidhi see suuratulyaasiin inta warqad ugu qorto haddaanba nira qur-aan aad ku qortayba aad waxa weyn gabar dhiig ka daadanay ugu xirtay khaainkiima waxaa taha waryaha diinka ihanaystay markaasuu yidhi hadda kitaabkaana dhigaya ka warran adna waa diidayda kitaab saas kor ugu qaaday isla markii inta fakeray uu yidhi alla kitaabkii dhigi jiraya eyuu waa daahir waana ku taala kitaab Ah, laakiin si siday ugu taallo sida yaygu fahmayo waxay ugu taallaa macnaha maalikiyadu sooma qabaan eygu waxaa loo mayraa tacabud ee nijaas maaha tiyaa ku taalla hal mara dadkii uu kaxaynayey inta ku jeestaa waryaa waxaad nagu hogaamaydaa kitaab dhigay eya daahira khaain yahow khaainkiisu makaasaa nagu hogaamayda ah, marka waxa weeyaan sideeda adiga xaqa lagama casdo nusrada allah ku siina soo ma jeedo meeshii farajay ba noqotay soo ma jeed isaga ah, meelu galo meel alla meelu galo uu waayo marka ilaahi waa inaad diinkiisa isaga u gargaaraa laakiin adugu kelimadda xaqa inaad dhahdo weliga haka leexan ah, meel alle meeshaad joog haka leexan dii kaleeto markaas ayaad cadowgaada u hogaansanaysaa ha ma dhihin sheikh ha ma dhihin aniga ma dhihin ha ma adaan dhihin sooma hadhow marka dambaad sheegayda maxana malid marka marka fulaynimadu waa musiibo iyo sabarla'aanta fa inahaa fulaynimadu taadimu way jabidaa alcilma wa taqdacu lisaana carabkana waa ka goydaa can qawlati alxaq xaqa dhihidiisa wa taakhudu binaasiyatihi fooddiisay u qabataa ilaa khusuumihi cadowgiisa fii xaalatin xaalad ayay foodda qabataa xaaladaasoo talfaxu gubayda bisuumihaa sunteeda fii wujuuhi saalixiina dadka saalixiinta wejiyaalkooda xaalad adag oo dadkii saalixiinta ahlu sunnaha waxa weeyaan inay wejiga ka gubto rabtaa xaaladaasu dullooba qofka fulayga ah, oo meeshii la rabay inuu kelimada xaqa ku dhiirado nusrada alla hayee markaasu u baqa markaasaa la yidhaha maantaan goobjoog ahayn waxa weeyaan wixii la sheegi jiray beenay noqotay diin kii hore dheh wixii nala waday oo la sheegi jiray aa run noqday waxaan dambe waa eber waay waa kii hore laakiin kan hore waa goormo kii nebi maxamed ah kii hore ah diinkii hore waa ka nebi maxamed soomaa Ah, kan horeeto waa xaq laakiin kan horeeto waa kuma halkaa laga soo bilaaba tirada tirada halkaa laga soo bilaaba horeynta adiga toddobaatan sanaa jirta maanta dhalatay laga soo bilaaba maya maya fii xaalatin xaaladay fooda qabataa xaaladaasoo talfaxu ku gubayda bisuumiha sunyaalkeeda fii wujuuhi saalixiina min cibaadi ilaahi adoomadiisa xaalay kamid mid yihiin marka waxa la rabo oo dulaabta inay soo baxaan sifaadan soo socota waa in laga helaa waxaa la rabaa arday xaliim ah oo qofka ardayga kale iyo qofka kaleo walaalkiisa ahlu sunnaha zalladiisa u dhaafa ceebtiisa astura u naxariista xanta beri ka ah u cudur daara saaxiibtinimada ilaaliya ballanka ilaaliya nusrada xaqa ilaaliya nimcada ka shukriya dacwada ajiiba hadiyadda aqbala xiriirinta ka abaalguda danaha dadka inuu wax ka qabto isku daya danaha dadka ilaahay dartiis wax u jecel ilaahay dartiis wax u neceb dadka kale la jecel waxa uu naftiisa la jecel yahay dadka kale la neceb waxa uu naftiisa la neceb yahay qofka saaxiibkiisaa isku daya inuu sabar siiyo wanaagga ku sabar siiyo uu aaminsan yahay dadka ugu yeera ilaahay ummadda ku xidha qofka wehel u noqda walaalkiisa maanta waxaa la yidhi safar waxaa ugu fog qofkii isku daya rijaal saxan inuu soo saaro safar ka fogu ma jiro ah, rijaal saxan oo sifaadaas leh inaad u safartood isku daydo waa safarka adduunka maanta ugu fogaada ah, waxa ummadda maanta ka qaaliba waa hawo iyo dhaqan oo xumo alcaashir hajru tarafuhi faakihaysiga in laga tago laa tastarsil ha ku sii dayn naftaada oo ha isku sii dayn fi tanacumi raaxaysiga warafaahiyati faakihaysiga faina albadaagata adadayga min aliimaan iimaankay ka mid tahay xadiiskaasuna waa sugan yahay xaashiyada kan kuu sheegay qofku inuu qof kartila yahay iimaankay ka mid tahay haddii aad isi sii daydo oo raaxaynta iyo waxawe jirkaaga aad u raaxaydo naftaada hadduu raaxaydo rabitaankeeda berri xaaladan xaalad ka duwana kuu imaana nolosha nolol ka duwan mana la qabsan kartid waa inaad maalin walba ku tala gasho karti in nolol kasta aad ku noolaa karto maalmo badan soomto qof gaajada u dulqaad leh qof waxa weeyaan oonka dulqaad u leh qof socodka dulqaad u leh dulqaad u leh socodka balcaga caddaanta inuu ku socdo qof dulqaad u leh waa inaad tahay sheekh maxamed saalix uthamiin ardays waxay sheegaan gurigiisu aad weliba masaajidka xooga u jiray marar badan isagoo cagcad inuu aadi jiro ah, kafna inuu gado waayo u malay ah, inuu kaba gado waayo u malay ah, masaajidku ka taga isagoo cagad berri wax kasta markay yimaadaan waa inaad soco karto laakiin haddii berri markii kabla waa aad meeshii fadhiisato maxaata adiga ma nimaa tahay mise dumar waa in marka aad qof kartile noqoto qof kartile oo gaajada oonka daalka adkaysima u leh cagaha baxa hadaad tira meel fadhiisato waa nasiib dar fainaldagaagata adadkaanta min aliimaan iimaankay ka mid ta wakhud qaado biwasiyati amiiri اlmuminiin amiir muminiin dardaarankiisa cumar bn اkhadaab radia allahu canhu fii kitaabi kitaabkiisa uu ku dardaarmay kitaabkii almashhuur ee la caanbixiyey wa fiih waxaa ku sugnaa waiyaakum watanacuma waxaan idinkaga digayaa raaxaysiga waziya alcajami iyo qaabka cajamiga ajamiga waktiga cumar hadlaa gaalay ahaayeen aarkooda gaalay ahaayeen marka zayigana waa shakliga gaalada in laysku ekaysiyana waa xaaraan acan nabigu sal اlahu alay sl wuxuu le man tashabah bikayrina faraysa mina qofka muslimiinta dadkaan ahayn isku ekaysiya naga mid maa man tashabaha biqowmin fahuwa min qofkii dad isku ekaysiya ayagu ka midi waa kabiira ma banaana waa xaaraan kabaa'irta dunuubta calaamadaha lagu yaqaan waxaa ka mid ah in nabigu ka beri noqdo hay nabigu kabir noqdu yii qofka sidaasa iga mid maahan waa kabiira min kaba'ir dunuub soo ma jeedin marka gaala isku ekaysiintu waa kabiira min kaba'ir dunuub cajamiguna gaalay ahaayeen laakiin cajamigu hadday muslim yihiin ilaa hadda duwal badanoo oo waxa wn cajamiyaha muslim soo maa ayagu xukunka carabtay leey carabtay ka mid isku ekaysiintoodu dembi maaha mar hadduusan dhaqan xunoo sharcigu diiday ahayn ee dhaqan uun deegaankanu leeyahay uu yahay dhibaataa ma leh laakiin shayga la diiday waa in gaala la isku ekaysiyo wey cajamigu wakhtigaas agarkoodu gaalay ahaayeen sheekh maxamed saale xuseen waa sharxa siduu u caddayna wuxuu leeyahay cajamiga de iiraan kaliya hu maray uu leeyahy halkaas ilaa iiraantu cajami ayaga ugu dhowaan markaas carabta dowladdii faris keligood maahane reer yuruba ka miduu ku leeyahy waa kan ku keena oroba marka dhammaan wixii gaala yaan la isku ekaysiin wey yaan la isku ekaysiin iyaakum watanacuma waxaa idinkaga digayaa raaxaysiga wasiya alcajami iyo shakliga iyo qaabka gaalada watamacdaduu macad ibnu isku shabaha ah, tashabahuu bimacad ibni cadnaan waxa wey macad ibnu cadnaan waa awowga nabiga sala allahu alay slam nabiga loo abtirin marka ayaga ahlulkhil bay ahaayeen dad nolol adadag ku nool marka karti yeelo ah, oo noloshaasoo kaleeta bar naftaada wey wtamacdaduu tashabahuu bimacd ibni cadnaan macd ibni cadnaan isku shabaha dhaqan carbeed yeesha wa waqshawshinuu adadkaada adadkaada dad kartile noqda adadkaada oo dad kartile noqda wacalayhi asalkaas haddaan qabanno faswarre ka leexo can zayfi alxadaara ilbaxnimada foojarigeeda ka leexo ilbaxnimo waxaa soo baxday foojari ah oo ka dhigayda qofka dhalanteed isaga dhama qof dhalanteed ku nool ah ka dhigayda dadka faswarre ka leexo can sayfi lxadaara ilbaxnimada foojarigeeda fa innahu ilbaxnimada maanta jirtaa yu'anisu dibaaca dabeecaduhu dhadig ka dhiga ninkii raggaa dabeecaddiisii dhadigay isku bedele dhadigay isku bedele wa yurqi waana dabciya alacsaaba neerbaha xididadiis waa dabcaya dabeecadiis caqligiisa jirkiisa isaga dham waa ila moogtahay jirjireeca waa dhaqan oo dumar dhaqan rag maaha dhaqan rag maaha subxaan allah marka dabeecadaha waa jilciya fa innahu waa dhadigaya addibaaca dabeecadaha wa waana dabciyaa oo waa jilciya alaxsaaba neerbaha iyo xididada wa wuxuu kugu xidhaa bikhayd اlwhaami wahmiyaalka duntooda walxaalu kugu xidhaa yasilu ay gaarayaan almujiduuna dadkii dadaalayeen liqaayaatihim yoolyaalkooda wa anta adigana lam tabrax aadan ka suulin makaanaka meeshaadii mashquulun midkii ku mashquulsan ayaa tahay waa khabaru bacda khabarin anta ayaa mubtadaheed jumlada lam tabraxa khabar u ah mashquulunna waa khabar labaad wa anta adigana lam tabrax aadan ka suulin makaanaka meeshaadii mashquulun mid ku mashquulsan inaad tahay bitacanuqi isdhalaalin fii malbasika labiskaagaa isdhaldhalaaline ah. waxawan dadkii dadaalayey waxay gaarayaan yoolkooda iyo qaayooyinkooda ah. adoo meeshaadii taagana isdhaldhalaalina eh, waxaa la yidhi hadda waxaa soo baxay eh, maradaana hadda mobilkaana soo baxaa le raaraadi meelaan si hadda waa laga tagale kan waxa wey bishii horu ahaa ayaa le hadda maradaana hadda soo baxdaa layidhi oo oh, ka dambayday intaasa la taaganta dadkii dadaalayana yoolkooday gaadhin ah. gabana waxay ku tiri meella tukaan weyn oo waxyaalaha laysku carcarfiyo middaa lagu gado ay soo gasho xajka markaasaan nin gadgadaayo waxaan ku idhi kuma laho adeer kan maxaa lagu qabtaa bal waxaan itusus aad gadaydo markaasuu yidhi midkan ah, adaa isku carfina midkaanna gambirka lagu fadhiistaa lagu carfiyo kanna waxaa lagu carfiyaa odaga kanna waxaa lagu carfiyaa kursiga odaga kanna waxaan ugu talagalnay yuu sariirta in lagu carfiyo kaas isaga waxaan ugu talagalnay yuu dharka dharka dharka lagu soconaa kanna dharka jiifkaan ugu talagalnay in lagu carfiyo kaas ogaa wejiga meelahana la mariya lagu carfiyo markaasaa dhidid kumaloo yahuuddana kaa layskaga dhiciya <laughs> markaasuu ha yahuud igu jira marka adiga qof weliba daalib cilmiya adoo ah maanta o dhan waxa weyaan cidiyaha waxaan lagu caalamariyaa kanaa socdaa la yidhi kanaa ka dembeeyaa la yidhi kaas hadda waa laga tego waxaa lahi bishii horu ahaa sanadii horaa lagu ciiday waxaas adoo meed la taagan halkaa la gaara subxaan allah subxaan allah waxaas wax oo arday ku hadlo ma <laughs> subxaan allah mm. waad naga tagaan idiit waxba na kaa gadan maaye waxa yahuudda lagu eryana mahaydido aawen wii gember lagu carfilale un la taagantana gember i bal gemberki waa la ariyo kursiga lafiyo asagaa lagu shubo dharkiina waa lagu shubo jirka lagu shubo madaxia lagu shubo hmm. marka intaas adoo meelaha la taagan kanaa waa laga tegoo kanaa la maraa ayaa dadkii dadaalaya danahooda gaaraay hmm. dadahood danahooday gaaraan marka waa inaad iska ilaalida wain kaana haba ka mid ahaaduu yidhi minhaa ashyaadaas shiyaatun baro shiyaad waa jamcu shiyatin laa shiyata fiihaa laa shiyata sacii oo reer banu israa'iil laa shiyata fiihaa bar waxaa la shiyada waxaa la idhahdaa midabka midabada kale ka duwan marka midabka midabada ka duwan haddii hal midab meel uga yaalla waxaa bar uu leeyahy marka shiyadu waa midabka midabada kale ka duwan waxyaalahaas marka ama ha laysku cafiyo ama ha la labisto qaar ehm, badano hadda xaaraan ma ahan laakiin meesha laga hadlaa fahan wax muhiimadda looga mashquulo maaha wuxuu ihi shiiku si uu hadalkii qaarka dadka gabalayla waxay u fahmi karaan wax dhan waa xaaraan war hadda saas ma ahan wax laga hadlaya laakiin waxay tahay wax wakti lagu bixiyo maaha wax qatlulxaaja ka uga gaabso soo ma jeedin haddii waxa weya saakan aad labis soo gado bisha dambena aad tira labiskan waa laga tegey ood mid kale soo gado sax maa nolol caadiya maa Ah, nolol la fahmi kara ma ah, nolol la fahmi kara ma subxaan allah wawarshiiqu wain kaana haba ka mid ahaata minhaa ashyaada shiyaatun baro laysat muxaramatan aan ahayn wax la xaaraamtimeeyey walaa makruuhatan mid la karaahiyana aan ahayn laakiin laysat ma ahan samtan hay-a saalixan wanaagsan wlxilyatu saladan bal aad u fiiriya waalxilyatu waxa la ysku qurxiyo fi daahiri daahirka xaal ay ahaatay kallibaas sida dharkoo kale cunwaanu waa calaamad lagu garto cala intimaa'i qofka nisba sheegashadiisa ah, qofku meeshuu u nisba sheeganaa labiskiisaa laga fahma ayadoon la weydiin ah, qofka saas loo fiirina markaasalada kan waa ciyaalbanuuni mid kalena saasaa loo fiirina laleey waa gaalaraac mid kale saasaa loo fiirina waa daalib cilmiga laleeyahy labiskeysaana dadka kala tusa dadku ayagan ku weydin weligaana ku arag markaay inta fiiriyaanay ugun ku saaraya xugun ay ku saaraya oo ah cidda aad jeceshahay oo aad ku dayato intaasay kugu xugminaya ah, labisku wax kale maha waa waxa qofka lagu qiimeey qaabku u xihana iyo labiskiisa sowma jeedin wlxilyatu waxyaalaha la isku qurxiyo fi daahiri xaalu ahaaday ka libaasi sida dharkoo kale cinwaanun waa calaamad cala intimaa'i shaksi qofka nisba sheegashadiisa bal iskaba daayo taxdiidu waaba xadaynba lahu qofka lagu xadeeyo wahalilibaasu wardharku miyuu yahay ilaa wasiilatun wax lagu gaaro maahane wasiilado min wasaa'ili tacbiiri cabiridda waxyaalaha lagu gaaro ka mid ah cani daati qofka daatadiisa la cabira daatadan qofka marka la rabo in la cabiro huwgiisa iyo labiskiisa lagu cabira laleeya dhankaas u janjeeraa qofkan dhankaas u janjeeraa fakun ahaw xadiran mid ka digtoon fii libaasika dharkaaga liannahu dharku yucabiru wuxuu u cabiraa liqayrika dadka adiga qayrkaa ah can taqwiimika adiga lagu qiimayntaada filintimaa'i nisba sheegashadaada lagugu qiimeeyo iyo watakwiini ahaanshaha aad cid ka mid tahay iyo wadawqi waxa aad jeceshahay intaasba dharkaaga laga garanay saas inta laguu fiiriyo waa qof iska caadiya soomaaliya laleey waa tego dhaqan galbeedkuu qaataa laleey qofkan saasta lagu fiiriyaa loli waa qofkan mubtadic labiskaagaana laga qaadanay waxaasoo dhan sooma jeedi macnaha kama hadlaayo in xugun qof lagu rido laakiin marar badanoo lagu garanayaa jiro sooma jeedi oo hadde qofkan waa mubtadic marka laleeya ayadu arrin weynay u baahanta sooma laakiin dad badan a markay labiskooda la arkaa la malay karaa cidda ay ka mid yihiin sooma jeedi waa la malayna dadka gabal sooma jeedi marka labiskaagu dadku wuxuu baraa waxay kugu tilmaami lahaayeen marka waxaad qaadataa labisaan ku ceebayn oon diintaada akhlaaqdaada ceebayn oo ah labiska dadka akhyaarta wanaagsan diinka iyo dhaqanka ku feecan ay qaataan dadka xirfadaada lena ay qaataan qaado ah. fakun ahaa waxaad mid ka digtoon fii libaasika dharkaaga liannahu yucabiru liannahu dhaarku yucabiru wuxuu u cabiraa likayrika dadka adiga kayrka ah can taqwiimika lagu qiimayntaada filintimaa'i nisba sheegadka lagugu qiimeeyo iyo wa taqwiini ahaanshaad cid ka mid tahay wadawqi iyo waxaad jeceshahay walihaada sidaas daraaddeed qiila waxaa la yidhi alxilyatu waxa laysku qurxiyo fi daahiri daahirka xaal u ahaaday tadullu waxay tustaa calaa maylin leexasho filbaatini qalbiga ahaaday qofkan sidaad u tiqiin berri waxaad garanaya inuu qofkan isbedelay wax kale adoon ku arog Ah. labiska bisa lagu garana fiiri waxaad aragtay qof dhallinyaro ahaa caadi ahaa markii hore oo buumo xumoo jilibka agtiisa ku jooga oo ku dheggan sita iyo funaanad meeshaa dhabarkaa ku joogta maxaa leeda waryarkii waa fasahaad waa fasahaad gaalu meelaha ku arkay ku dayda soo ma jeed ah. waxaad aragtay qof dhallinyaro ah shaarubku gaaban yahay garku dheer yahay maradu meeshii nabigu sheegay sal اlahu alيه wasalam shashada dhexdeeda ku joogto ama qamiis sita ama dharka soomaalido hade macawiso iyo sita xalada qof suniya qof waa qof suniyaad le soo ma jeedo waxaad artay nin dhexdu u dhuuqsan tahay shaarubadu xiran yihiin waxaan rabaa garku xiran yahin shaarubkuna dheri oo sharaabka maleegaya garku dhexduna u dhuuqsany maxaa leeda waa siyaasi oo siyaasadda gaalada la socda wax shakiyu kaa gelima sharbadu taaga garku waa xiiran yahay dhexdu waa dhuuqsan tahay soo ma jeedin oday gar weyn oo go weynoo shaala sit bakooradiisa wad waa nabadoona leeda akhyaar ah nabadoon akhyaareed wa soo ma jeedin qofku marka saas aad u fiirido huga uu sita ama labisku sitaa tilmaan durgabas bixina meesha qofku dhanka uu u janjeero soo ma jeed dhanka uu janjeero calaamado badanoon hadda sheegayna waa sii jiraan oo ka sii cadaan badan kuwa soo maa marka huuga iyo labiskaagu ogow dadka tilmaamu siima marka yuusan tilmaan xun bixin ee waxaad qaadataa labis fiican labis fiican sharciga aad ku miisaantay qaado soo ma jeedo wuxuu yidhi shiiku weliyahaga saas daraaddeed qiila waxaa la yidhi alxilyatu alxilyatu waxaa la ysku qurxiya fi daahiri xaal u ahaaday tadullu waxay tustaa calaa maylin leexasho filbaatini qalbiga xaal u ahaaday waannaasu dadku yusanifuunaka waay kugu tilmaansanayaan min libaasika dharkaaga dharkaaga xaggiisay kaa tilmaansanayaan bal ina kayfiyata lubsi qaabka aad u xidhato tucdii waxay siineen linaadiri qofka fiiriya qaabka aad u xirato ayadoo hal mara ah aa ah, qaabka qofka u xirto aa ah, waxa weyn dadku markay fiiriyaanay tilmaan siinayn oo leeyahay qofku dhankaas u janjeeray ah, qofku dhankaas u janjeeray soo ma jeed tilmaanay bixinayn hmm, tilmaanay bixinayn tilmaanay bixinayn soo ma jeedi bal ina kayfiyata lubsi qaabka aad u xirato hadduu garkiisa gaabsato inta maqaskiisa qato gar isku go'anoo waxa weeyaan uu ka dhigto surwaalkiisa caanqowga ka hoos marsado soo ma jeedid waxaa la fahmayaa qofka oo xoogaa muyuuca diinta xaggeeda jaleec uga jiro oon ahayn qof sunnada ku dhegan uu inuu yahay adurbaa la fahmay marka loo jeedo soo ma jeedid bal ina kayfiyata lubsi qaabka loo xirto tucdi waxay siina linaadiri qof ka fiirina tasniifa laabisi midka xiran tilmaantiisa oo min arasaanati adadkaan ah awitamashuuqi sheikh iska dhigid iyo war wahbanati suufi iska dhigid awitasaabi isciyaalayn iyo waxubi duhuuri muuqasho jacayl min arasaanati ad adkaan watacaquli garasho awitamashuuqi sheikh iska dhigid war wahbanati suufi iska yeelid awitasaabi isciyaalayn waa oday weyn funaanad shanjir wata funaanad shanjir u sitaa waa labaatan iyo shanjir markaas halkaas dhabarka uga joogta subxaan allah subxaan allah marka waa la fahma waxaan qofka ciyaal ciyaal inuu iska dhigay ama dharbarooniyuu sita waana nin weyn dharbarooniyuu ciyaal barooniyo dharkeedu sita wallah subxaana wa tacala aclam wsala allah wslam wbaaraka cala nabiyina mxamed